بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنك بالله بأن آيات لباتا يشن إلى آيات صدا يتضباء وسورة المائدة نبي الله موسى عليه السلام يقول لي وكل شيء بعيسى waxay dhaheen anagu magaaladaa dad jabaabiira dego oo yaa ku jiro oo ma gelayno ilaa ay ka baxaan hadday ka baxaanse waan gelayna qaala rajulaani laba nin baa waxay yidhaahdeen oo min aladiina kuwii ka mida ah yakhaafuuna alla ka baqayey kuwaasoo ancama allahu calayhim alla u nicmeeyey islaamnimo ugu nicmeeyey yushac binu nuni iyo kaalib binu qaniya udkhuluu wargala yidhiin gala calayhim dushooda albaaba albaabka uga gala idaa dahaltumuuhu markaad albaabka gashaan fainakum qaalibuun idinkaa ka adkaani wacala allahi fatawakkaluu in kuntum muminiin qaaluu waxay idhi yaa muusa muusow go-aankiibay ba keeneen markii hore way meermeerayeen lanadkulaha geli maynayna abadan weligayo maadaamuu intay daa'imsan yihiin fiihaa dhexdeeda fadhab tag anta adiga wa rabbuka faqaatilaa dagaalama ina anagu haahunaa halkan aanu qaaciduuna fadhiyanaa qaala muuse wuxuu ihi rabbi rabbigayow inii anigu laa amliku ma xukumo ilaa nafsii naftayda mooye iyo akhi walaalkay haaruun mooye fafruqna kala xukun baynanaa wa bayna alqowmi anagii qoomkii alfaasiqiin ee faasiqiinta ahaa allowna kala xun ku boori markay ka amar diideen oo inay dagaalkii gala diideen yuu allihiisa baryo wuxuu ihi ilaahu aniga walaalkay haaruun mooyaane xukunkan cid kaloon xukumaa ma jiro waa laiga amar diiday na kala xukuno noo kala tali qaala inii anigu laa amliku ma xukumo ma hanto ma hanan karo ilaa nafsi naftayda mooye iyo akhii walaalkay mooyaane fafruq kala xukun na kala saar weeye garo oo baynanaa wa bayna alqawmi anagi qoomkii annagii iyo qoomkii faasiqiinta ahaa qaala wuxuu yidhi alla wuxuu ugu jawaabay nabi muuse ducadiisii aqbalay fa inahaa ardadan gala laleeyahay baytulqudus muxaramatun xaaraan bay ka tahay alayhim dushooda dukuuluhaa gelideed waa ka caraam arbaciina sanatan afartan sano yatiihuuna way wareerayaan wayjaha wareeri fil ardi dhulkay saa u wareegayaan falaa ta'saha u murugoon cala qowmi qowmkii alfaasiqiina ee faasiqiinta ahaa qoladii intay amar diideen oo jihaadkii diideen afartan sano wareerka lagu riday waxba ha walbahaarin baa le marka waxaa la leeyahay in aan badnayn dhul aan badnayn bay yar maanta ka baxaan baa iyagoo maalinta dambe iyagoo joogo ma is arkayaan baa le marka mucjizaad badan bay intay tiiha ku jireen arkeeno alman wasalwa malabkii iyo bi malabkii iyo iyo iyo hilibkii iyo dhagixii inta lagu dhufto biyaha soo burqanayay iyo daruurtii dushooda saarayd mucjizaad fara badan bay arkeen afartan kii sana saasay u wareegayeen marka kii sana dhexdooda yaa nabiyulaahi muusa iyo nabiyulaahi haaruun labaduba tiiha intay ku jireen bay dhinteen qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayow inii anigu laa amliku ma hanto ma xukumo ilaa nafsii naftayda akii walaalkay mooye fafruq kala xukun baynanaa wa bayna alqowmi alfaasiqiin annagiiyo qolada faasiqiinta dhexda iyada kala xukun qaala alla wuxuu ihi fa inahaa ardadan lagu kari layahay geli layihiin muxaramatun xaaraan bay ka tahay calayhim dukuuluhaa gelidaadeedu xaaraan bay arbaciina sanatan afartan sano yatiihuuna way wareeri way wareegeysano way wareeri fil ardi dhulka dhexdiisa falaa taasa ha u murugoon cala alqowmi qowmka alfaasiqiin ee faasiqiinta ahaa marka yuushac baa nabi laga dhigay markii kii sano dhanba yuushac baa nabi laga dhigay isagaa hogaamiyey magaaladii iyada hidi berigii diideen uu soo dul fadhiistay sahna wuu u diray saankii wuu war fiican buu uga keenay isagoo inuu qabsado ay tahay qoraxdii oo sii dhic arkay wuxuu yihi qorax yahay aniga waa lee amray inaan jihaado adna waa lagu amray meeshaa hadhaaf ilaahay wuu u joojiyey intay magaaladii ka furanayeen waa xadiis saxiixa wey watlu aqri baa layidhi kale calayhim dadka ku dul aqri oo yahuuddu kamid tahay naba abnay aadama aadam labadiisii wiil warkoodii bilxaqi xaq run ugu dul aqdi buudi id wakti qarabaa ay qurbaaniyeen qurbaanan qurbaan sadaqa yacni fatuqubila waxaa laga aqbalay min axadihimaa midkood waa haabiil baa la yidhaha walam yutaqabal lagama aqbalin min alaakhari kii kale qaala kii laga aqbali waaye wuxuu yihi mar haddaad sidan iiga fadli badnaatay laaqtulannaka waan ku dili qaala wuxuu yihi inamaa yataqabalu ilaahay wuu ka aqbalaa min almutaqiina kuwa isaga ka baqa yuu ka aqbalay maxaad igu dili maanaa waxbeeyey waaa qise waxaa leeda nabiyullaahi aadam laba labadood afartan afartan ilmoodoo min laba ayay dhasheen shiis mooyaane shiis bahgo shiis keligii buu dhashay markaa waxaa xeerka ahayd gabadha ninkaa lamataanta ah in ninkan loo meheriyo gabadha kan lamataantaana kan loo meheriyo ila wax kaloo la kala guursadaa ma jirin yay ahayd marka waxaa laleeyahay qaabiil gabadhii la dhalatay baa qurux badnayd gabadhii haabiil la dhalatayna waa laga qurux badnaa markaa nabiyullaahi aadan baa yidhi gabadhan qaabiil la dhalatay baan haabiil u guurin wuxuu yidhi ha u guurinin gabadhan ila dhalatay baan anuu jeclahay ha u guurinin aadan baa wuxuu yidhi qurbaankeena marka qurbaanka markii la aqbalo naar baa cuni markii la aqbali waayena naartii baan cunaynin qurbaankeenu yidhi la xukumo qaabiil beereley buu ahaayo sabuullo kooxuu keenay oo kuwo xunxun aho uu soo uguf miyaa la yidhaha kuwa yaryarka ah ama kuwaasu soo keenay haabiilna wuxuu keenay wan weyn buu keenay adhi buu lahaayo wan weyn buu keenay naartii markay timid bay wankii cuntay ninkaasaa la aqbalay meeshuu qaabiil xukunka ka qaadan lahaa yuu yidhi wallaahi waan ku dili mar haddaad sidan iga fadli badnaatay waan ku dili buu markaas jawaabtii uu u celiyey waatan watluc ku dul aqri calayhim dadka dushooda naba abnay aadama aadam labadiisii wiil warkoodii bilxaqi run xaal uu ku dheehan yaho dhab ah id wakti qarabaa ay qurbaaniyeen qurbaanan sadaqo fatuqubila laga aqbali min axadihimaa midkood qurbaanka in lagu kala xukumaa la rabayo ay gabdhaha ku kala guursadaan haabiil baa qurbaankiisii la aqbalay oo wan ahaa walam yutaqabal lagama aqbalin min alaakhari kii kale oo masaga ahaa ama hadhuudh ahaa qaala ninkii wuxuu yidhi jawaabtii wuxuu yidhi mar haddaad sidan iiga fadli badnaatay wada joogi mayno laaqtulanaka waan ku dili buudi waan ku dili ogow buui tawkiid buu weliba geliyey qaala wuxuu yidhi inamaa yataqabalu llaahu ilaahay wuxuu ka aqbalaa minalmutaqiina kuwa mutaqiinta ah marka taqwadayda iyo imaankayga alla iiga aqbale anugu waxaan keenay ma aha maxaad igu dili markaa lain basadta hadaad soo fidiso ilaya xaggayga yadaka gacantaada litaqtulanii inaad idisho aada gacanta soo fidiso maa ana anigu miihi bibaasidin ku fidinaya yadiya labadeeda gamcood ilayka xaggaaga liaqtulaka inaan ku dilo darteed anu gacmahayga kugu soo taagi waan isdhiibayaa inii anigu akhaafullaha allan ka baqaya rabalcaalamiin ahaa wiil yaho wuu isdhiibay eh, haabil wuu isdhiibay haddaad gacanta igu soo taagto anu iska kaa celi maayo gacanta kugu soo taagi maayo wuu isdhiibay markaa marka eh, nabiyllaahi maxamed alqaatilu ida altaqa lmuslimaan bisayfayhima alqaatilu walmaqtuulu humaa fi naar baa layidhi marka midda uu ka cararayaay haabiil miduu ka carari inuu ku dadaalo inuu isaga dilo o iska celiyo oo markaa labadiiba ehlunaar bay noqonayaan marka wuu isdhiibaya cumaan binu cafaan radia allahu canhu markii nimankii khawaarijta hareereeye abu hurayre iyo ragay ka mid yihiin yaa yidhi aan ku aan aan ku kaalmayno wuxuu yihi fitna aniga iga bilaaban mayse alqatil maqtul fi naar baa layidhi iska jooga buu ku yidhi marka wuxuu ka cararayaa haabiil alqatil maqtul fi naar buu ka cararaya oo waa kay nabiga weydiiyeen m ka wax dilay la garay kan muxuu naarta ku dadaalayay dadaalkaasuu diidan yahay marka wuxuu yidhi lain basata haddaad fidiso ilaya anay xaggayga yadaka gacantaada litaqtulanii inaad i disho maa ana anigu mihi bibasidin ku fidinaya yadiya labadeeda gamcood ilayka xaggaaga liaqtulaka inaan ku dilo darteed gacanta saa kuugu soo taagi mahayo inii anigu akhaafullaha allah baan ka baqi rabalcaalamiina oo inaan ku dilo ku dadaali mahayo inii anigu uriiddu waxaan doonayaa an tabuuca ah inaad qaadato la noqoto biismii dembigayga iyo ismika dembigaaga oo fatakuuna aada ahaato min asxaabi naari naarta asxaabteeda wadaalika sidaas naarta ihna jazaau aalimiina aalimiinta abaalkooda wey waxaan rabaa bu ihi ismigayga ismigaaga tafsiirka ugu fiican waxa wey ismigayga yani ismi qatli dilkayga dembigiisa iyo dembigaagii kale caadiga ahaa labadaba inaad qaadato saasaan rabaa bu oo dadaalka aad ku dadaa inaad idisha ah saasaan doonay ehlunaar marka ma uu doonayo ehlunaar inuu noqdo ee macnaha wuxuu leeya waxaanan kuula dagaalamaynin dee inaad ehlunaar baa tahay adugu ku raaci maayo marka saasuu uga jeedaaya lama rabo inuu ehlunaar noqdo wuxuu yidhi inii anigu uriiddu waxaan dooni an tabua inaad la noqoto biismii ismigayga markaad idisho iyo ismika dembigaagii caadiga ahaa oo fatakuuna aada ahaato min asxaabi naari naarta asxaabteeda saaxiib waxaa carabiga la yidhaha qofka mulaazimka shaygu laazimo wadalika sidaasuna jazaau aalimiina kuwa aalimiinta abaalkoodii wey fadawacat waanadii walaalkii ma yeelin dawacad waxay u qurxisay lahu isaga nafsuhu naftiisii qatla akhiihi walaalkii dilkiisa faqatalahu wuu dilay faasbaxa wuxuu ahaaday min alkhaasiriina kuwa khaasiriintuu ka mid noqday marka waa qise xadiid ma ahe waxaa la leeyahay si u dilu garan waayo ilan waay arag ma ahayno ilbax ma ahayn shaydaan baa shimbir meeshan intuu soo qabtay madax dhagaxa kaga dhuftay isaguna intuu eh, wadaadkii oo jiifo u tegey uu dhagax madaxa kaga yaa waa qisa laakiin wuu dilay ka soo qaad ha wax inaga tacalluqa male fadawacad waxay u qurxisay lahu isaga nafsuhu naftiisii qatla akhiihi walaalkii dilkiisa faqatalahu wuu dilayo faasbaxa wuxuu ka mid noqday min alkhaasiriina kuwa khasaaray waa nin walaalkii dilay shaydaan awalu man jaxada amr allah qof caasiya amarka alla kii ugu horreeyey weeye shaydaan waxaana ku kalifay xaasidnimo iyo kibir labadaasaa ku kalifay qaabiilna waa qof wax dila qofkii ugu horreeyey waa xasadnimo isaguna wuxuu u dilayahay waa xasadnimo iyo doqonnimo labadaasaa isugu darmatay fabacaa allaahu allah diray quraaban tuki yabcasu baaraya fil ardi dhulka qodayo baaraya liyuriyahu inuu tusiyo tukahaasi qaabiil kayfa yuwaari siduu u asturo sawata akhiihi walaalkii baktigiisa qaal wuxuu hi yaa weylataa tolla-ay acjasuma waxaan kari waayey oon ka cajisay ana kuuna inaan ahaado mila haada alquraabi tukahan oo kale oo fa uwaariya aan asturo sawata akhi walaalkii beydkiisa waxaa la leeyahay iyaduna waa qisho tukihii baa u yimid walaalkii agtiisa isku qabsadeen marka tunkuu ku wadaa baa la leeyahay oli intuu ku riday marka calaa kulli xaal qolyo waxay leey sanad buu waday qolyo in badan buu waday inuu waday un ka soo qaad muddo si u aas uu garan waaye ka soo qaad laba tukaa agtiisa markaasuu tallaahi ma garan waayo hadaba wuu ku agdilay tukihii waxa weeye waa iska gal inuu tukahaasi tukaha kala dilay tukihii wuxuu tusay iyadoo wax loo aaso fa allah diray quraaban tuke yabcahu baadhaya fil ardi dhulka baadhayo qodaya liyuriyahu inuu tusiyo tukahaasi qaabiil kayfa yuwaari sawata akhiihi walaalkii maydkiisa si u asturo qaala wuxuu uhi yaa weylata alla ajastu maxaan ka cajisay oon garan waayey an akuuna inaan ahaado mila hada alquraabi tukahaan oo kale oo fa uwaariya aan asuro sawata akii walaalkay meydkiisa fa asbaxa wuxuu ahaaday ninkii qaabila min alnaadimiina kuwa qoomamooda marka qoomamadaa u qoomamooday tobakeen ma aha dilka ma qoomamoonin ee meydkan uu dusha ku waday si uase u garan waayey yuu qoomamooday ee muddada dheeru waday fa asbaxa wuxuu kuwa qoomamooduu ka mid ahay qoomamaysan min ajli daalika buu alla min ajli dalika dilkaa gardarrada a ah dartii yaa katabnaa ugu waajibnay calaa banii israa'iila ree bani israa'iil annahu xaaliya shaniya man qatala qofkii dila nafsa naf bikayri nafsin naf naf uu dilay darteed la-aanteed aw fasaadin fasaad la-aantii filardi dulka u fasaadiyey oo shirkuu kamid mid yahay fakaanamaa qatala isagoo dilay weeye annaasa dadka jamiican dhammaan uman axyaaha qofkii nooleeyo badbaadiya naf uu dili lahaa badbaadiya ama la dili lahaa badbaadiya fakaanama axyaa waa isagoo nooleeyey annaasa dadka jamiican dhammaan allah wuxuu yihi sidaa darteed dilkaa gardarrada a ah dartii ee qaabiil sameeyey yaa reer banu israiil waxaa loogu waajibiyey qofkii hal nafa dila inuu la dembi yahay dadkao dhan isagoo laaya marka tafsiir fara badan bay geliyaan waxaynu ka soo qaadanaynaa wiila dembi yahayo qofkan hadduu ku dhiirsaday inuu ruuxan gardarre ku dilay dadkaa kale de wax ka celinayaa ma jiro iyagana wuu layn karaa wey baabain karaa qofkii qof badbaadiyana oo dil la dili lahaa badbaadiya ama isaguuba badbaadiyana dadkii oo dhan oo nooleeyey buu ka mid yahayo waaxid ka min annaas mar hadduu saa u galay dadkaana haduu u heli karo wuu wada badbaadin lahaa wey tafsiirkaasaa ugu fiican min ajli daalika dilkaa gardarradaa dartii yaanu katabnaa ugu waajibnay calaa bani israaiil reer bani israaiil annahu shaniga jiraa inuu yahay man qatalo qofkii dila nafsa naf bikayri nafsin naf la-aanteed u dila naf uu dilay la-aanteed u dila aw fasaadin fasaad la-aan u dila fil ardi uu fasaadiyey oo shirkigu ka yahay fasaadka fa kaanamaa waa isagoo dilay annaasa dadka jamiican dhammaan oo hadduu qofkanba ku dhiisaday inuu dadka kala dilo wax ka xigaa ma jiro waman axyaahaa qofkii naf nooleeya fa kaanama axyaa waa isagoo nooleeyay annaasa dadka jamiican dhammaan oo hadduu tabartiisii ay noqotay qofkaa inuu badbaadiyo dadka kaleo dhanna inay badbaadaan buu jecel yahay walaqad jaaadhum way u timid dadkaa iyaga ah reer banu israaiil rusulunaa ah, rusushayadiibaa utimid bibayinaati xujooyin cadcad bay ula yimaadeen uma ina kaiiran in badan oo minhum reer banu israiil kamid ihi bacda dalika intaa kadib filardi dhulka dhexdiisa lamusrifuuna way ku xadgudbeen rusul fara badan yaa reer banu israiil u timid iyagoo amarkan la siiyey fasaad badan bay sameeyeen dhulkii ku sameeyeen bilmata rususha reer banu israiil way badan yihiin waa dadka ugu nabin badanee ugu nusub kun oo kale kasoo qaad ambiyadooda marka inta badan tawreed bay wax ku xukumi jireen marka allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay rusul fara badan baan u diray iyagoo rusul loo diray bay haddana ifsaad ka bixi waayeen waa eed la saaraya wey walaqad jaaadhum reer bani israiil waxaa u timid rusulunaa rusushayadii bilbayinaati xujooyin cadcad oo xaq ah oo diina ah. uma ina kaiiran in badan oo minhum iyaga kamidihii bacda dalika intaa kadib lamusrifuuna way ku xadgudbeen filardi dhulka dhexdiisa inamaa jazaa ladiin meeshana qiso dhacday oo inaga dhulkeena ku badan waa budhcadda waxa loo yaqaan way budhcadda sidii loola macaamaloon lahaa bilmatel haddaynu masalo yar ka qaadno jihaadka waxaa la yidhaha dad baa si xun u fasira jihaadka meeshanaan ka wadna ama og tahay dagaalada jiraa jihaad iyo iyo jihaadku waa in gaalo ay yihiin waxa lagu duulayaay gaalo iyagu doonaya inay ku qabsadaan weyga jihaadku haddii jihaadka gaalo lala jihaadaynin jihaad kale ma jiro fitnana waa midan hadda jabhadahan la sheegay ee meelahan kuwan qoladan shabaab iyo lagu sheego waa fitna fitna diiniya wey taas jihaad ma waa fitna diiniya dad islaamho de islaynaya dagaalka qabiilkuna waa ta la sheegay suurat lxujuraan lagu sheegayo waa la dhexdhexaadin kan marka waa dagaalkii budcada wey sida loo gelay allah wuxuu leeyahay inamaa jazaau ladiina kuwii abaalkoodu waxaa weeye yuxaaribuuna allaha alla la dagaalamay wa rasuulahu rasuulkiisa la dagaalamay wayascuna socday fi lardi dholka dhexdiisa fasaadan waxba isla socday an yuqataluu in la laayo aw yusallabu la wadho dhulka la wadhoo la deldelo aw tuqadaca aydiihim gacmahooda la jarjaray iyo waarjuluhum lugahooda min khilaafin si isdabamara lagu jarjaro <coughs> yufwi laga musaafiriyo min alardi dhulka laga musaafiriyo aliya rasuulka ay la dagaalameen macnaheedu waxaa wey qofku islaamkii oo nabada markuu dagaal iyo qalalaasa ku qaado aliya rasuulkii buu la dagaalamay dadkii oo nabadaho muslimiina wax dhibihii dhex jirin buu qalalaasa ka dhexkiciyey sidadgooyuu sameeyey dhuunta ugu wanaagsan ee dadku wax ku cunaan waxa wey waa ganacsiga iyo wixii lamida sidadgooyuu sameeyey marka E, e, abaalkoodu waa sidaa marka culimadu waxay yidhaahdeen hadduu qofku wax dilo waxna dhaco waana la dili waana la salbin salbintu waa dhulka inta saa loo goglo lagu qoqotomiyo sidii fircoon oo kale hadduu waxna dilo waxna dhaco waxaa la isugu dari labadaasaa la isugu dari haddii uu dil kaliya geysto una wax dhicinna waa la dili keliya haddii uu wax dhaco aanu wax dilin gacmihiiyo lugaha isdabamar loo goyn hadduu argagixiyo sameeyuna waxna dilin waxna dhicinna waa la musaafurin marka musaafurintaasa culimmadu waxay leeyihiin inta loo yeedho la kaxayn maayo la musaafurin maayo waa la raadsanoo waa la dalbi siuu wadanka uga baxo saasaa laleeyahay inamaa jazaau ladiina kuwii abaalkoodu waxaa wey yuxaaribuuna allah waa hadda sida jirta hadda berigii soomaaliya qalalaasuhu ka dhacay sidad gooyadii dhacday miyaad ogey waxaa weeye wadada anigu mar baan xamar ku noqday maog tahay wadada marka la qaado jawhar laga tago magaalo yarn halkaa ku taalla yaa nin baabuur wata yaa lagu qabtay wuxuu yidhi war lacagtaa ma haya iga daaya waxaa layidhi ninka meeshaaj waa nin maydahoo la dilay ninka meeshaa joog u tagto kasoo idan qaaday ku yidhaahda ninkiiba maydi u yimi wixii dhacay ma wax cusub ah wax dhiblu ah inamaa jazaau ladiina kuwii abaalkooda waxaa weeye yuxaaribuuna allaha alla la dagaalamay wa rasuulahu rasuulkiisa la dagaalamo islaamka qalalaasa ku kiciyey wayascawna socday filardi dhulka dhexdiisa fasaadan waxbiis an yuqataluu in la laayo ow luyusalabuu la wadho dhulka la wadho oo hadduu wax dilo keliyana waa la dili uun hadduu waxna dilo waxna dhacana waana la dili waana la salbin aw tuqadaca la googooyo aydiihim gacmahoodii waarjuluhum lugahooda min khilaafin isdabamar loo gooyo waa hadduu xoolo dhaco laakiin una waxba dilin aw yufow la masaafiriyo milalardi dhulka laga musaafiriyo oo la raadsado si uu dhulka uga cararo ee inta lasoo qabto orod meeshaa tag la dhihi maayo daalika kaasi lahum waxaa u sugnaaday khizyun dulli daalika arinkaa isaga ay sameeyeen lahum waxaa usugnaaday khizyun dulli fi dunya adduunyada oo dee gacmihii baa laga jarjari waa la dili waa dulli adduunka ah walahum waxaa usugnaaday fi laakhirati aakhirana cadaabun cadaab cadiimun oo weyn dadka fataaniinta ah ee budhacadda ah ee dadka wadooyinka u joogsada hadda inaga wax sharci inoogu laakiin dhibaatadaasaa u taallo oo allah baa ka goyn doona wey daalika ciqaabtaa ku dhacday lahum waxaa u sugnaaday ciqaabtaa darteed khizyun dulli fi dunya adduunyada waa la layn waa la xabaasi walahum waxaa u sugnaaday fi laakhirati aakhirana cadaabun cadaab cadiimun oo weyn ila aladiina taabuu ilahay towbadiisii baa furan ila aladiina kuwa mooye taabuu toobo keenay min qabli an taqdiruu intaydaan gacanta ku dhigin calayhim dushooda awoodin min qabl an taqdiruu intaydaan awoodin calayhim dushooda aydaan qabanin faclamuu ogaada an allaha alle kafuurun raxiimun ka dhaafo oo raxmadda le wey qofka intuu budhacad noqda isagoo weli gacanta lagu dhigin isa soo dhiibay qofkaas oo toobo keena waa sax wey uu toobo keena intaan weli marka laba xugun baa meeshaa laga sheegaayo qolyo waxay leeyihiin hadduu toobo keenay isa soo dhiibay xaqii alle iyo xaqii bani aadamkaba waa laga dhaafay oo laguma leh laakiin sida saxdii waxa weeye wixii bani aadam lahaa lagu dhaafi maayo waa laga goyn xaddii bani aadam lahaa taclo unbaa laga saamixi oo wixii alla kulahaa lahaa unbaa laga saamixi oo uu toobo keenay laakiin xaddii bani aadam ku lahaa hadduu dhacay haduu xoolo dilay waa laga goynaya wy ila ladiina kuwa mooye taabuu toobo keenay min qabli an taqdiruu intaydaan awoodin calayhim dushooda idan gacanta ku dhigin faclamu ogaada ana allaha alla kafuurun ka dhaafo raxiimu naxariista yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiye itaqu llaha alla ka baqa wabtaquu dalba ilayhi ila allah alwasiilata xadhigsi ku dalba wasiilada waxaa la yidhaha luqada carabta shay aad shay ku gaadho shay baad shay usii mari ood ku gaadhi ilaahay wasiilo ku dalbo camal saalixa iyo iimaan alla ku dalba wajaahiduu dagaalama fii sabiilihi alla wasiilada waa tawasulka waxa loo yaqaan weyn waxaan u malayna qur-aanka laba meelood bay wasiilo ku jirtaa ayuhum aqrabu wasiilata ma suuratulisra ahayd waan u malaynaya tawasulka in yar haddaan ka hadalno tawasulka dembigaaga ood qirato yaad alla ugu tawasuli kartaa laa ilaaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin waxaad alla ugu tawasuli cibaadadaada ilaahu dartaa baan u tukaday iyo gargaar waxaad alla ugu tawasuli asmaa xusnihiisa falilaahi asmaa xusnaa faduu bihaa waxaad alla ugu tawasuli qof saalixoo muminoo kula jooga ii duce yaad ugu tawasuli waxaad alla ugu tawasuli wixii aacadaadoo dhan intaasoo dhan waad ku tawasuli tawasulka hadda dhibka badan waxaa weeye qof dhintay oo lagu tawasulo iyo qof kaa maqan oon kula hadlayn loogu tawasulo xadiis mawduucay qola samey qolada tawasushaa sameeyeeno nabigaa yili tawasalu bijaahi mawduuc wey waa mukhtala xadiiskaasi wey cumar binu khadaab radia allaahu canhu yaa abaari dhacday markaasuu yidhi ilaahayow beligii nabigu joogay nabigaanu kuugu tawasuli jiro noo alla beri jiray hadda adeerkiisan cabaas ay ag taagan yaan kugu tawasulay buudi cabaas muxuu sameeyey gacmuhu taagsa ilaahayo way ka aanay macnaha waxaan ka wadnaa tawasul nin maqan iyo nin dhintay laguma tawasul karo waa daacadaada ku tawasul asmaaulxusnaha ku tawasul dembigaagood qidata ku tawasul dacfigaagood muujiso ku tawasul waxa weeye alla intaasoo dhan buu alla kugu gargaari way laakiin ruux dhintay iyo ruux maqan laguma tawasuli karo abadan yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiye itaqu llaha alla ka baqa wabtaquu dalba ilayhi ila llahi alwasiilata xadhigsi ku dalba xadhigsi waa maxay qur-aanka kariimkaad xadhigsano alle kugu dhaweynaya salaada aad tukanaysaa alle ugu dhawaani muminiinta aad u gargaari baad alle ugu dhawaani xadhigsi way wajaahidu dagaalama fii sabiilihi alla darti u dagaalama lacalakum tuflixuuna si aada u guulaysataan ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay low ana lahum hadduu u sugnaan lahaa maa fi lardi ardada waxa ku sugan jamiican dhammaan iyo ardooda waxa ku sugan masaalkii oo macahu maciisa liyaftaduu bihi inay isku furtaan min cadaabi yowmi alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa cadaabkiisa maa tuqubila minhum laga aqbali maayo walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab alimun wax ka dhib yar buuba haystay markuu noole adduunka joogay laa ilaha illa allahu maxamedun rasuulullah bas intaasaa ku filayd iyo inuu ilaahay awaamirtiisa qaataa ku filayd wax kaleba lagama rabin qiyaamaha markii la wax ardada jooga oo hanti ah iyo labalaabkeed laga aqbali maayo wax fidyo laga aqbali maayo way u dhamaatay weyn waa inta inta gorgortan ku jiro waa intaad adduunka joogto eed alla caabudaysa ee alla baryaysa ee aada cadaabka ka baqayso waa intaad adduunka joogto qiyaamaha wax laga aqbali maayo adduunka maxaa laga aqbali salaadii soonkii zakadii muminiinta ood gargaarto runtii ood sheegto shaqadaadii ood ilaahay darti u qabsato in kuwa kafaruu gaaloobay low ana lahum hadduu u sugnaaday maa fi lardi ardada waxa ku sugan jamiican dhammaan iyo milahu isagoo kale oo macahu waxaa dhulka ku sugan maciisa ah liyaftaduu bihi inay isku furtaan min cadaabi yowmi alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa cadaabkiisa maa tuqubila minhum lagaba aqbali maayo walahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab aliimun mulimun xanuujiya cadaabkii way galeen marka qoladii fidyadiina la aqbali waa yuriiduuna waxay doonayaan markay cadaabka galeen an yakhrujuu inay ka baxaan min annaari naarta wamaa hum iyaguna maaha bikhaarijiina kuwa ka bixi kara minhaa xaggeeda mar alla way soo kari naartaa soo kari markay meel kore teento yaa maqaamic min xadiidin lala dhici markaasi hoos haddana u dami waa kor bay usoo kici waa dib baa loo celin inay ka baxaana suuragal maaha wy markii midda kale dhibku jooga waxaa weeye jirhkoodu markuu jidhku gubto badallaa juluudan hayraha jir kalaa loo samay yuriiduuna waxay rabaan an yakhrujuu inay ka baxaan min annaari naarta ka baxaan wamaa hum iyaguna bikhaarijiina kuwa ka bixi maaha min annaarta xaggeeda walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab muqiimun oo daa'ima oo joogto ah oo weligood aan laga kala goynayn mar hadduu qofku gaal yahay cadaabkiisu waa joogto wey muminnimo qofka ku dhinta haddiiba cadaabka la geeyo dhuxul buu noqona intuu cadaab ku jiro xataa dareemi maayo cadaabkii waa laga soo bixinaya wey wallahu subxaana watacaala